baabun waay wuxuuna u baab yahay laa yustashfacu billaahi ilaahay looguma ergeeyo oo ergo maanta ma arkaysaa yacnii noogu tag lama yidhaahdo calaa khalqihi khalqigiisa waxay qofku markuu cid wax ka rabo ciddaas cid ka hoosayda ayuu badanaa u ergaya ama cid lamida marka adigoo makhluuq wax ka rabo inaad allihii khaaliqaa aad tidhaahdid adigaan waxaan kaa rabaa makhluuqa inaad noogu ergaysidoo noogu shafeecdid waa meel ka dhac dhacweye sababtoo ah alla subxaana wa tacaala asagaa loo ergeeyaa oo maaragtay laga shafeeco qaadaa markuu idma kabacdi subxaana wa tacaala laakiin qof makhluuqa inaad ilaahay aad tidhaahdid qofkaa makhluuqa nabi ama malag adiga ilaah waxaan kaa rabaa ciddaas inaad nooga ergayso ood maaragtay adigaan shafaaco kaa rabnaa qofkaa aad noo erge aad nooga noqotid taas marka waa khalad waa ah. baabun laa yustashfacu billaahi ilaahay maaragtay erge loogama dhigto oo shafiic loogama dhigto calaa khalqi makhluuqiis adiga kaale makhluuqaaga nooga soo shafeec oo ergo noogu noqo kaale adigaan maaragtay shafaac ahaan kuu wadanayna aan kaa warsa inaad khalqaaga nooga shafeecdid lama yidhaahdo can jubayr bni muطicimin radia allaahu canhu qaal ja'a acraabiyun nin acraabiha ah u yimid ila اnabiyi sala allahu calayh wasalam nabigu u yimid fa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allahi rasuulkii allow nuhikat il anfusu naftii waa baaba'day wixii noolaa abaaraa ku dhacdo waa la baaba'ayo wax nool maanta ma arkaysaa ma laha ma garato oo aad tacab iyo rafaadaa ku dhacay yacnii nahkiga waxaa qofka markay tabarta ay ka dhambaato ou middii ugu dembeeyey uu yahay wixii nafley ahaa waxa waaye tii ugu dembayda ayay maraysaaho tabar la'aan baa haysta xoolihii markay abaarsadaan oo waxay qaadaan oo qaninaan waayaan dadkii abaarsada waxay laqaan ay waayaan sida dadka abaaraha iyo colaadaha ay ku dhaceenoo maaragta lafaalafaha noqdo wax dhaqaaq kara aan la arkin sidaasoo kale wey nuhukat ilanfusu naflaydii maaragtay waa baaba'day oo tabardarro meeshii ugu dambayso daciif meeshii ugu dembaysay noqotay waayo ay dacufat wajaaca alciyaalu carruurtiina maaragtay waa gaajoodeen wax la siiyo ma lahan wahaalakat ilamwaalu xoolihiina baabba'een oo maarata xoolihii la dhaqanaayo marka waa saddex qaybood dadkii waaweynaa oo tabargalka ahaa waa nuhika dacfi waxaa ku dhacay aysan xataa waxba aysan qabsan karin dhibaatada dartood ciyaalkiina dee waa gaajoodeen oo wax la siiya lama arko xoolihii la maalayana ama la raranayana oo lagu dhaansanayoo beeraha lagu waraabsanayana ayaguna waxaa weeye wax abaar intay ku dhacday baaba'een fastasqi lanaa rabbaka rabbigaaga roob doon noo weyddiiyo ilaahay nooga roob dalab fa innaa annagu nastashficu billaahi ilaahay baan erge ka dhiganaynaa calayka adiga korkaaga ilaah waxaan leenahay nebigaaga noogu ergeyo nabigaaga nooga shafeec wa bika adigaan erge kaa dhiganaynaa calallahi ilaah inaad nooga shafeecida faqaala nabiyu nabigu markaasu wuxuu yidhi subxaana allah ilaah baa nasahan subxaana allah ilaah baa nasahan famaa zaala kama uuna zuulin nabiga yusabbixu inuu tasbiixsanayo xataa curifa ilaa laga aqooday daalika arrintaa macnaa uu nacayo ninkaa hadalka uu ka hadlay qaar ka mida fii wujuuhi asxaabihi asxaabtiisa qaarkood hadalkiisii ay la xanuunsadeen iska dhaaf nabiga wejigiisii asxaabtii laga dareemay waayo in nabiga maaragtay wax dhibla uu maqlay umma qaala wuxuu dhe weyxaka war hooge ma garad atadrii mallaah alla wuxuu yahay ma taqaana inna sha'na allaahi acdamu min daalik ilaahay arrintiisu iyo sha'nigiisu arrintaa way ka weyn tahay in ilaahay subxaana wa tacaala la yidhaahdo makhluuq noogu ergeyn adigaan waxaan ka aragnaa makhluuq inaad noogu ergeysid ilaahay arrintiisu waa ka weyn tahay innahu laa yustashfacu billaahi ilaahay subxaana wa tacaala erga looma wato oo erga lamaga warsado calaa axadin qof oo min khalqi inuu ka ergeyo looma warsado ee khalqigaa la dhahaa qofkii markaas nool oo ducaynayo rabbigaada nooga shafeecoo bimacnaa maaragtay noo ducey wadakara alxadiid xadiidka waxaa ku jirtay markuu nabigu alle uu ka sheekaynayo oo alla u weynay wuxuu yidhi ilaahay carshigiisa dhulka uu sidaa siduu qubadii camal iyo cirkuu sidaa ugu yuhabuu ilaahayna subxaana wa fowqa carshiga ayuu jira marka allah subxaana wa sidaa u weyn oo milkigu saa u weyn yahay inaad tidhaahdid asagaa waxaan ka codsanaynaa makhluuq inuu noogu orgeeyo oo makhluuq asagaa shafaaco aan ka rabnaa makhluuq nooga shafeeco taas marka waxa weeye waa ilaahay qadarkiisa qofka qof yaqaana ma aha nabigu calayhi salaa slam marka arrintaas waa uu ku inkiro wuxuu yidhi arrintaas ilaahay arrintiisu waa kawan yahay inaad tidhaahdo ilaahay baan makhluuq erga uga rabnaa taas waa qalab laakiin makhluuq oo xayi ah oo nool sida nabiguba markaas u noolaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu u shafeeco u allabaryo roobdoon oo warsado taasi marka waa sax haddii uu nabigu dhintana calayhi salaatu wasalaam dadkii kale oo saalixiinta ahaa markii dhibaata ay dhacdo in la yidhaahdo ilaahay noo barya oo maaragtay roob doon ilaahay inuu maaragtay roobna siiyo abaarta ilaahay naga koriyo cadaabka iyo fitanka nagu soo feelo ilaahay noo barya in la yidhaahdo taas marka iyada waa sax weeye laakiin waxaa sax ahayn in la yidhaahdo qof addoona ma garatay ilaahaya waxaan ka rabnaa qofka addoonka inuu shafaaco asaga uu noogu ergeeyo waxaan kaloon sax ahayn qof dhintay oo qabri ku jira inaad tidhaahdid adiga noo orgey ama bijaahiisaan ilaahay ku warsanaynaa subxaana wa tacaala taas iyadana waa iqsaam cala allaahi waay oo waxaad leedahay ilaahu qofkaas xaqa iyo jaah uu kugu leeyahay aan kugu xooxinaynaa qasab iyo qasab inaa wax nagu siisid waay taas iyada lafta idabdarro waay waxaan tawasulka u yaqaanin tawasulka sida aan sheegnay waxaa weeye qaar masruuca iyo ayr hayru mashruucaa jira saddex tawasulaa mashruuca sida aan soo marnay asmaaءullah alxusnaa wa sifaati ilah inaad ku barisid qul idcu اllah waidcu اraxmaan ayamaa tadcuu falahu اlasmaa اlxusnaa magac kastood ilaah ku baridid asmaadiisa sifaadkiisa yaa rabbi yaa raxmaan ikfir rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana waxaasoo dhan magacyaalka asmaada loo ku baryi kartaa alle waxaad kaloo alla ku baryi kartaa camalkaaga saalixa iimaankaaga salaada aad tukatid soonka sadaqadaada xumida aad ka hartay camal ikhlaas iyo ilaahay aad u samaysay camal aad sunnada nabiga uu gargaartay wax adiga wanaaga ood samayso camal saalixa ama xumid dembi iyo macaasi aad ka hartay ammaano ilaahay dartii aad maaragtay u gudatay waxaasoo dhan waa ku tawasuli kartaa sidii saddexdii nin oo godka uu ku dumay waxaa kalood ku tawasuli kartaa qof xayi oo nool ducadiisa war hebelow adigaan khayr kugu tuhmaynaa ducadaad inuu musajaab tahay khayr kugu tuhmaynaa noo duceey qofkana markaas uu nool yahay amaa qof kale jaahis bijaahi jibriil iyo bijaahi malaa'ika bijaahi alawliyaa bal adinku qur-aanka intaa akhrisaan iyo adciyada nabiga bal ka fiiriya hal xadiiday soo deliisano xadiiulacmaa ay maaragta ay leeyihiin allahuma inaa natawasalu binabiig taasna culimmadu waxay ku fasireen waxaa la dhahay sujuud oo maaragtay ducayso oo adigu markaa ducayso waxaa tidhahdaa ilaahu nabiga ducadiisa ayaan maaragtay aan kuugu tawasulaynaa nabiguna allow kuu baryaa wey ilaahay buu kuu baryaa subxaana wa tacaala marka baabkaasoo dhan oo tawasulka aan mashruuc ahayn hadhow marka dambena istiqaatow tega say wadaan bijaahi oliyaa marka dambe waxay leeyihiin madad yaa oliya allah marka dambe uu ku tegayaa marka marka dambe halkaasuu la tega waana tawasul ay leeyihiin marka dambena istiqaafa maxda iyo ayagaaba qawd iyo watan oo cirkiyo dhulka kala haayo iyo alaab alaabay la sii tegaysaa marka bidcada way la fogaanaysaa nacam marka in laga fogaado arrimahaas oo kale baabun laa yustashfacu billaahi ilaahay ergo maanta looma maaragtay adeegsado calaa khalqihi khalqigiis inuu u ergeeyo ilaahay looma adeegsado ilaah khalqiga nooga ergeey oo khalqiga erge kaaga rabnaa waa tanqiis ilaahay la nusqaamiyo can jubayr bni muطcimin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi jaa acraabiyun in acraabiyaa yimid ila اnabiyi sal اllah alay reer baadiye ah reer baadiyuhuna marka siduu alla uu yidhi alacraabu ashaddu kufran wanifaaqan waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allah kii xataa mu'mina diintii maadaama uu ka fog yahay iyo cilmi barashadii ma yaqaano sidoo kale qofka xataa hadduu reer magaalya laakiin uusan muxaadaraadkii cilmiga uusan imaanin oo mar alle markii darsi iyo cilmi la bilaabo dabada intuu jabjabto makhaayadaha iyo fadhi kudirirka wato sidaa acraab camaloo noqonaya sababto weligiis meel khayr hadduusan arkin ama wax ka baranaya cilmiga dirirka iyo qabyaaladda iyo maaragtay fatuudka ugu dhex imaanaya innama alcilmu bitacallum waay waa in la barto waay marka dadka aan cilmiga aan baran oon culimmada la fariisan ayaga laftooda sifadaasaa ku sifoobaya alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan waajdaru anlaa yaclamu ayagaa kufri iyo nifaaq ku daran waajdaru ayagaa mudan anlaa yaclamu inaynu ogeyn xuduuda maa anzallah ilahay wax soo dejiye bal dadkan weligood aan duruusaha imaanayn ee fadhikudirirka iyo qaaqlayaalka iska ah bal maxay diinta ka yaqaaneen wuxuu ka dhowrsanaya male wuxuu yaqaan lama arko xuduud ma yaqaan maantana hegeg iyo muran caqligiisa iyo maskaxiisa fuuntada oo maskaxdan soomaalidu gebigeedba beenaa ka wada buuxo run xataa ma yaqaaneen waaqacay ku nool yihiin wax ma qoraan wax ma akhrisiyaan waa waxay dhihi jireen warkii yoobsan idaacadaa xataa warkay soogaan waxaa ka weyn warka yoobsan iyo jilijaanka marka war asaga dhan been a qof ku tarbiyoobay iyo dacaayad iyo qof walbaa sow u warraba qof walbaa ciddiisay ugu warranto kooxdiisay ugu warranto wuxuu jecel yaho uu fidsanayaa marka gebigiis marka waa qof khalad iyo beenaa ka wada buuxay diin culummo hadduu maqlo inta hawdiis taageersanoo ka raacay marka diinna ma maqlin hadhow inteebuu xataa nolosha caadiga runtuuba ka dhacsan yihiinba dad wax qoro taariikh wax qoro oo wax akhristo oo been iyo run kaloofamaa nin walba wax ciddiisa usoo sheegto waxa kooxdiisa u sheegto ninkuu asagu la dhacsan yahay iyo wixii maaragtay buduulaadkiisa waxay u sheegaan bis intaas leeka ah marka acraabnimo acraabnimo boqol acraabnimo iyo been la isku daray waay hadhow xagow diin iyo nuur qofkaasoo kale uu ku arka weligiis wallaahi ma arkaa marka inaan runta isu sheegno cilmiga aan baranno waa ilaahay aan ka cabsanno subxaana watacaala can jubayr bn mudcim radi allahu canhu qaal wuxuu dhahay jaaca raabiyun baa ila nabiyi sal allahu calayh wasalam u yimid faqaal wuxuu dhahay yaa rasuul rasuulallahi nuhukat ilanfusu naflaydii dadkii waaweynaa oo tabarta lahaa daciifay noqdeenoo naf kuma harin wa jaaca alciyaalu carruurtii ayaga loo adeegaayo wixii fiicnaa xataa loo dooraayo wax fiicanoo loo dooro ma lehena waa gaajoodeen wa ilamwaalu xoolihii la dhaqanayo oo caanaha laga maali dharrayana waa baabbi'een iyaguna ee fasas'alinaa rabbaka rabbigaaga roobdoonnoo weyddiiye fa innanaa annagu nastashficu billaahi calayh ilaahay baan maaragtay waxaan ka codsanaya inuu nooga kaa ergeeyo oo ilaahay baan ergo maaragtay inuu adiga nooga kaa ergeeyo u warsanaynaa wa bika adigaan ergo uu ku warsanaynaa calalah ilah inaad nooga ergeysa marka inta damba waa sax oo nabigu waa noolyaho waa ducayna calayhi salaat slam wakhtigaas laakiin qaybta hore jumlada hore ayaa qalada fa qaala anebiyu markaas wuxuu dhahay subxaana allah subxaana allah yacni waxaan ilaahay laa ahan wey ilaa tasbiixda ilaahay oo xumi laga hufo wey marka macnaheedu warkan aa sheegtay alla laa quma ahan waaye famaa zaala nebigu kama zuulin yusabixu inuu tasbiixsanayo xataa curifa daalika ilaa laga aqoonsaday fii wujuhi asxaabi asxaabtiisa wejigood macnaa iska dhaaf nabiga wejigiisee asxaabtii baa laga gartay oo macnaa nabiga wixii dhiba saxaabadana way dhibayaan marka inuu ninkaa hadal qalada uu ku hadlay uma qaala wuxuu yidhi atadrii ma allaahu alla wuxuu yahay arrintiis maxaad ka og tahay ina sha'na allaha arrinta alle acdamu min daalik way ka weynta in makhluuqa in la yidhaahdo alle kaale makhluuqa nooga erge innahu laa yastashfacu billaahi ilaahay maaragtay erge loogama dhigto calaa axadin qof oo min khalqihi khalqigiisa loogama dhigto khalqigaa alla u ergeeyo makhluuqa maahana ilaahay lama yidhaahdo makhluuqaaga noogu ergey waa allo meel looga dhaco marka tawxiidkay dhaawacaysa markaa nabigu intuu xadiisooda ra cadamadiisa iyo koonkan soo weyn yahay cirkiiyo dhulka iyo kursigoo ka sarreeya iyo carshigoo sidii qubbo cirkiiyo dhulkaba saa ugu gembisan allana uu carshigiisa uu ka sarreeyo subxaana wa tacaala ayuu nabigu ka sheekeeyey marka xadiidka waxaa ku sugan allah subxaana wa tacaala in lala edab qaato oo aan la dhihin ilaahu adiga khalqigaaga noogu ergee nabigaaga noogu ergee ama jibriil looga ergee aan la dhihin ilaahay isagaa toos u warsanaysa amaa qof saalixo nabigoon ugu horreeya wakhtiga u noolaa calayhi salaatu salaam iyo saxaabada iyo qof kastoo saalixoo nool ii ducay inaad tidhaahdo noo roobdoon ilaahay khayr noo warso sax wey laakiin qubuurta inta la tago inaad qubuurtayda siiyo ilmaha inta looxda la saaro la yidhaahdo qubuurta soo marmara iyaduna waa shirki waay waxaa la yaaba soomaalidii fiqigii waa akhrinayaan fiqiga ayagoo akrinaayo oo baabul istisqaa minhaajka iyo shujaaca la akhrinaayo markay roogdoonayaan fiqigii lagu camal fali maayo ilmaha dugsigaa la fasaxa looxa loo dhiba qubuurtaa lagu soo wareega war aawey salaadii iyo khudbadii waxaa u taala inuu imaamku dadka saddex ber inay soomaan oo faro madaalimta la radiyo la toobad keeno meel la isugu yimaado salaad la tukado khudba la tukado la duceeyo imaamku inuu ma dadku ay sakiina waxaasoo dhan fiqiga ku yaallo oo axaadiidta nabiga laga dhaxlo minhaaji nawowi laga akrinaayo ma la aadayo shirkigii maaragtay qubuuraha la wareegayaa rawdoon laga dhiganayo ma garan adiga dhowr maraan laga sameeyey hadda muqdisho oo meesha garoonka la isugu yaaray beri aan u soo marka calaqal xataa sunnadii roobdoonta marna adiga manaadiqda dhexda guraceel bar waa laga sameeyey sheekhcaraali culimmadii joogto mar xataa sunnadii waa dabaqeen waa laga sameeyey laakiin meel fiqhigii laga akhrinayo axkaamtii oon haddana la dabaqaynin soo maar waxaa kaloo la ah waxyaalaha aan la dabaqayno soo marnay gabadhii waxaa lagu leeyahay ma maaragtay jirkooda dhan waa cawr ilaa weja walkafayn soomaalida intii toddobaatanaadkii ku horraysay qalla man yaxtajib maba yani maba dabaqinba marka muajo xoogaa dadkan carabta iyo reer xamarka muqdisho degan ayaa uun xoogaashu ka yar qaadan jira iyadana waa lala yaabi jira macnaha dadku haddaysa diin dabaqin oo qur-aankii waa la iska akhrina laakiin waxa ka dambeeya lama oga nacam marka roobdoonta saxdaa marka waa sidaas wey qofka hadda daaciyahoo meel tago ama sheikha inuu roobdoontii sunnada ahayd inuu dabaqo waayo inuu midii bidcada oo qubuurta inta la soo wari looxda la qaato faqultu sa qubuurta la dhawaafa qubuurta dhawaafa waa shirkiga maxay tahay waa iyaga roobdoon la warsanayo ilaahbaa la warsadaa subxaana wa tacaala nacam wadakara alxadiida rawaahu abu daa'uud baa wariyey xadiidka marka xoogaa lacfi baa ku jira sida culammadu ay sheegeen laakiin macnuhu waa macno saxiixa waay xadiidka macnihiisu fiihi masaa'ilun xadiidkan masaa'il badanaa ku sugan aluulaa midda horaysa inkaaruhu nabigu inuu inkiray ou diiday calaa man qaala qof ki yidhaahda ku yidhi nasa shucubillaahi ilaah baan maaragtay ergo aan ka dhiganayna calayka adigan ilaah ergo kaaga dhiganayna inuu nooga kaa shafeeco waa uu diida nabigu calayhi salaatu wasalaam ahaaniyatu midda labaadna taqayuruhu inuu isbedelay taqayuran isbeddelo curifa lagaba gartaba fii wujuuhi asxaabi asxaabti wejiyaalkiisa min haadihi alkelimati kelimada iska dhaaf wejigiisa in laga gartay saxaabada wujuuhdoodaa laga dareema ilaa saxaabadu rasuulka wixii xanuujiya ayay la xanuunsanaayeen say u jecel yihiin nabigu calayhi salaatu salaam wixii ka farxiyeen way ku farxaayeen aلثaaliثaةu annahu lam yunkir ma usan inkirin calayhi korkiisa qofkii qowlo qowlkiisa uu yidhi nastashficu bika cala allah adigaan ilaahay erga kaaga dhiganayn oon inaad allaal noo berisku warsanan laakiin markaas waxawey waa markii uu noolaa haddii ay mar kasta la leeyahay nawatawasul ilayka bijaahi nebiyka oo roobna sii cumar radia allaahu canhu wakhtigiisii ee la abaarsaday qof sunno ka dambe lama arko bacda abi bakar radia allahu canhu ma garad wixii saxaabada qof abuubakar ka hor ee sunno ka dambe qoog lama arko wamaca daalika nabiga intuu u tego ama qabrigiisa ma dhihin noo roobdoon bijaahal mustafaa ilaahu roob nugsii ma dhihin wuxuu dhahay nabigeena ilaahu intuu noola asagaan ku tawasuli jirna macnaa ducadiisa haddabana waxaan kugu tawasulinaa macnaa kugu dhowaanaynaa ducada adeerkiis sababtoo adeerkiis waxa weeye laba sharafba waa kulansaday awalan waa nabiga adeerkiisa oo beytkii nabiga calayhi salaatu wasalaam aaniyana waa mu'min oo saxaabi ah nabigana wuxuu ahaa dadkii u gargaari jiray sidii abilahab kooxdii dhibi jirta ma ahayn markii uu dhintay aalib ninka isaguna u gargaari jiro xataa baycatulcaqaba iyo isagoon weli aan markaas islaamin ayuu cabbaas la joogay marka waa kii dhihi jira nabigu isagoo maarata ixtiraamaya si miyaadan ogeyn ana ogayn anna alcamma sinwa abirajul adeerka inuu qofka aabbihiisa la sinan yaho laan la kala leexato aabbihiis inuu ula sinan yahay soo ma ogidin marka labadaas maqaam ayuu lahaa cabbaas radi allaahu canhu sidaas darteed ayuu cumar wuxuu dhaha adiga noo duceen wakhtigii mucaawiyana nin kaloo asagana taqi ahaa taabiciha u malaynaya yaziid bnu alswad mase alaswad bnu yaziid inuu ahaa malayna magaciisa oo aad maaragta taqi u ahaa ninkaasaa lagu roob doon layidhi noo duceen amaa in la yidhahdo bijaahi alawliyaa bijaahi mustafa qubuurta la aado waxyaalahaas waa bidcaad dambe oo gadaal laga yimid waay wax sharciga uu yaqaano maaha xadiidka cumarna si xunay u deliishadaan khuraafiyiinta waxay leeyiin cumar waxay leeyiin atawasal bicamika cabbaas ee tawasulka macnidiisa waa maxay haddii tawasulku macnidiisa tawasul bijaah ee nabiga cidka jaah weyn lama arko calayhi salaatu wasalaam markuu dhinta kabacdi oo dhihi lahaa nabiga jaahisan ku tawasulayno laakiin cumar wuxuu ku tawasulay waxaa oo ilaahay loogu dhowaan lagu barya waa allabariga cabbaas waay oo camigii nabiga calays adeerkiisa oo nasabna ugu dhow sharafunasab iyo sharafuliimaan wasuxba maanta ma arkaysaa kulansaday iyo sharafu nusra xataa intuu jaahiliga ahaa inuu nabiga u gargaari jiray calayhi salaatu wasalaam waradia allahu can cabbaas alraabicatuna atanbiihu in laysku baraarujiyo calaa tafsiiri subxaana allah subxaanallah tafsiirkeed oo subxaan allah waxaa la yidhaahdaa wixii aan ilaah u laa'iq ahayn markaa aragtida laga nasaha sida markaa buur ka hoobanayso degaaldega iyo hoobadka sufuulkaas ilaahay baad ka nasahaysaa subxaana wa tacaala markaad meel buura ka koobanaysana baad dareemayso maan ilaah baa kaa weyn allahu akbar ayaad leedahay alkhaamisatu ana almuslimiina yas'aluunahu sal alla calayh wasalam waxay weydii jira alistisqaaga roob doon waa intuu noolaa inay ilaahay u roob doonaan amaa markuu dhintay cumar ma qabriga intuu tagow dhahay maaragtay bijaal musafaan ku roob doonayna mase adeerkiis cabbaasuu yidhi noo ducey markii salaadii la tukada istasqihii adeerkiis cabbaasuu yidhi noo ducay sababtoo ducaa'ulxayi noo ducey waa laga dhihi karaa ilaahay waa loogu dhowaan karaa khayr waa looga dalba karaa amaa qof dhintay camalkiisa isaga waa ku ah haddii qof lagu tawasulaayana bacda mowtihi nabigaa lagu tawasuli lahaa calayh salaatu wasalaam ma garan amaa itibaaciisa iyo iimaankiisa waa tawasulka midka ugu weyn ma garan waad dhihi kartaa ilaahu xubbiga aan nabiga jecelahay iyo itibaaca aan raacsanahay iyo diintiisa aan hayse ilaahay ugu gargaar waad dhihi karta laakiin jaahaysa adiga shuqul kuma lihin iqsaam callaahi bay noqona inaad tiraahdi waa jaaha nabigaan kuu gulgula makhluuq ilaahay aad maarad ku gulguusid bay noqonaysaa taas marka ta'adub maca allaahi ma aha baabu maa baabun maa jaa wuxuu ku yimid fii ximaayati اnabiyi sal اllahu alayh wasalam nabiga inuu ilaaliyo xima towxiidi towxiidka xeradiisa iyo sharmadiisa iyo wasaddihi inuu awday duruqa shirki shirkiga dariiqyaalkiisa oo dhan yacni kitaabkan sidii aan soo sheegaynaba dhammaaduu ku gebageba yahay waa kitaab shiikhu uu maaragtay u baabeeyey inuu nusuusta aayaadka iyo axaadiida dadka ilaahay tawxiidkiisa in la kamilo oo la xaqiijiyo shirkiga iyo wasaa'ishiisa iyo wax yaryar oo xataa meelaha uu soo geli karo la awdoway qofka hadduu guri fiican ou dhisanayo meelaha baranbarada iyo qashinka iyo jiirka iyo waxyaalaha hawada xun ay ka soo galaan sooma daariyo guri nadiifa ah lagama dhigo oon xasharaad iyo baranbaro iyo midna ayna soo gelin soo maa qalbigan waxaa la rabaa ilaahay maxabbadiisa iyo tacdiimkiisa iyo tawxiidkiisa in lagu camil iyo jawaarixdan iyo jismigan oo dhan laf iyo dhiig marka tawxiidkuna marka waa nadiif soo maa shirkiguna waxaa weeye maaragtay waa wasakh wey tawxiidkana qalbigu waa meeshuu degaya allahu nuuru الsamaawaati wاlأrض maalu nuurihi ka mishkaat ay maalu nuurihi fii qalbi اlmu'min ka mishkaat nuurka alle hidaayadaasna ka mishkaatwe marka nuur qalbigii uu ifaayo tawxiidka uu ka ifaayo shirkiga dhan wax yaroo saxaroo wasaqa waa in maaragtay laga ilaaliyo sida guryaha madaxda iyo tujaartaba qashinka iyo jeermiska looga ilaaliyo min baabi oolaa qalbigaaga inaad wax alla wixii towxiidka dhaawacayo inaad marka aad ka ilaalisid iyo jawaarixdaada iyo samcigaaga iyo basarkaaga si towxiid nadiifa ah aad ugu dhimatid marka nabigu tawxiidka waa waardiyanaya qashin baranbarada shirkiga iyo jaraasiimta iyo jeermiskaa laga waardiyeynay nacam wax alla xataa wixii laga dhadhamin karo nabigu waa hor istaaga calayh isalaatu wasalaam wasaddihi baabu maa jaa'a wixii ku yimi fii ximaayati nebiy sal alla alayh wasalam inuu ilaaliyo xima tawxiid tawxiidka sharmadiisa ximada waxaa la yidhahdaa beeraha iyo goofafka la ooto qofku iska leeyahay oo xoolihiisa maana xoolo kale ay soo geli kara ama meelaha dawladaha iyo asraartooda taallo oo khatartaa ma garat meelaha ciidanka khatartaa uu degan yahay asraar dawladda nucleyaarka iyo documentska ayaan oo noo dhowaan karin waa ximo waay meelahaasoo kale oo khatarta marka tawxiidku waxaasoo dhan waa ka ahmisan yahay marka in qashin iyo jaraasiim ay soo gasho iyo shirkiyaan ma amaa qofkii shirki kasta iyo bidco kasta iyo bakti kasta iska aqbala waxaa waaye tawxiidkiisay ka dhaawacaysaa hadhow can cabdillaahi ibnu ashakiir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay indalaqtu waan tegey fii wafdi bani caamir qolada la yidhahdo ayaan raacay ilaa rasuulillahi sal allau calayh wasalam faqulnaa waxaan idhi anta sayidunaa keeni ugu sarreeyaa tahay faqaala wuxuu dhahay asayid allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa sayidoo koonkaanoo dhan asagaa maamula oo tiisu ay socotaa qulnaa waxaan idhi fadlan adaa noogu fadli badan waa acdamunaa adaa noogu weyno qowlan sharaf iyo maaragtay makaanad iyo meel walba adaa noogu weyn fa qaala markaasuu wuxuu yidhi quuluu dhaha biqowlikum hadalkiina aw bacda qowlikum ama qaarna ka taga walaa yastajriyannakum shaydaanu shaydaanna yuusan idin jiidanin rawaahu abu daa'uud baa wariyey bisanadin jayid sanad wanaagsan buu ku wariyey marka waana صaxiix xadiidkan macnaha hadalkan hadda mubaalaqo weyn kuma jirto nabigu sayid waladi aadam waa naam sayid waladi aadam waa ummaddaana waa ugu fadli badan yahay nacam alay slam waana ugu sharaf badan yahay laakiin nebigu muxuu u diidaa awalan ammaanta badan lama ogolo nabigu waxau dhahay uxuu aturaaba fii wujuuhi اlmaddaaxiin dadka ammaanta badan wejiga cara huf huf uga siiye tan kalena waxay arku nabigu nin nin ammaanay markaasu wuxuu qasamta dahra saaxiib dhabarkaadba ka kala jebaysa sababtoo ammaanta haddaad iska dhegaysa ama aad jeclaantid quruuray ku gelina oo adiga dhammaa waa kala badbadanee xujbi iyo adiga dhan waa kala badbadan dadkaana waa quluway kugu samaynayaan oo ilaahay bay meel uga dhacaayaan kugu iloobayaan adigana quruuraad samaynay midda kale ammaan jacaylka ammaan dhegaysiga adigana waxay ka soo horjeedaa tawxiidka sababtoo ah waxa lagu ammaanaa ilaaha ku siiyo kolay naqsina waa kaa buuxaa towxiidkuna ma dhammaystirmo ilaa ilaah inaad isu dullayso oo tawaaducdo oo quduucdo ood ceebtaada ogaato qofka ceebtiisa ogna ammaan badanoo la ammaanaa ma dhegaysan karo sababtoo ah wuxuu og yahay marka ceebihiisa ilaahayna maka raalli ahaan oo kaaga raalli noqon maayo inaad ammaan lagu ammaan isaga farfaraxidoo ad is ilowdid ood ceebahaaga aad ilowdid sababtoo ah waxay idhahdaan culimmadu tawxiidka iyo diinta waxaa weeye inaad tidha aragtid xagga alleh alminna ilaahay galadda uu kugu wanaag iyo shukriga aad aragtid nicmada lagu sameeyo xaggaagana shuhuudulcayb ceebtaada inaad aragtid marka haddaa ammaan jeclaato adigii aa kala badbadanaya soo ilaahay tiis waa iloobe ceebtaadana waa iloobe marka saas uu nebigu uu diidaya calayh salaatu salaam midda kale waxyaalahaas ammaanta huruura hadhow ka imaan kara qofkaana wuxuu maaragtay waxbuu saamayn kara hadduu cumar ou arko dad dad qof la daba socdo uun hadduu laga dabadleeyahay waxoliba dadka kahara culummada iyo dadka markaas ha hadaba socona dan inay kaa gasho maahane sababtoo wuxuu dhihi jiray waxau dhahay fitnatun lilmatbuuc qofka la daba ordaayo fitnay u tahay wadillatun litaabic midkaan uun daba socdaan haddi goorar dulliyay u tahay marka waxaasuu nabigu qulubigaasuu diidaayey waxaa la macnaa axaadiidtii faraha badan laa tuduruunii kamaa adrata nasaara aan soo marnay in quluwiga la sameeyo marka nabigu wuxuu diidaya calayhi salaa slam quluwigaas hadda culimmadu waa isu khilaafaan sayid qofka ma la dhihi karaa ma garat waxay yidhaahdaan asayid oo la ilaaqo lama dhihi karo ilaahay baa sayid haddii la ilaaqo laakiin sayidunaa haddii aad leedahay eh, culimmada qaar khilaafay geliyaan laakiin dhib ma lahan laakiin waxay dhib ay u leedahay xoogaa ammaantaas faraha badan ayaa la diidaya marka hadalladan hadda oo shirki weyn ma ahan ee waxaa la diidaa qofka inuu huluwiga uu ku dhaco marka nabigu calayh salaa slam eridda dhan bau xiraya maana marka haddii sayidanaa iyo afdalunaa oo nebiga uu diido o dhahay iska kala yaraya hadalka tartiib u kala yaraya haddii oo dhahay famaa baaluka qofka dhahay cirkaad haysaa dhulkaad haysaa fa ina min juduka dunya wadarratiha iyo waxay sheegaan islaam bagastaan aho intay qabrigii nabiga waraaq u tuurtay waraaq maxay ku qortay intaasana ilaahay baryaa ilaahay waa ajiiba adiga isoo ajiib shirka weyn maa jira waxaasoo kale darrada maqaamka ilaah meel uga dhacayo nacuudu billaah can cabdilaahi bni sakhiirin radi allahu canhu qaala wuxuu dhaha indalaqtu waan tegay fii wafdi bani caamir ilaa rasuuli sal allau calah wasalam faqulnaa waxaa dha anta sayidunaa sayidkeennii baad kii noogu sarreeyey faqaala sayidu kan ugu sarreeya oo adduunka dhan maamuloo laga dambeeyo huwa allahu tabaaraka wa tacaala marka markii la idlaaq asayid ilaah la dhihi karaa nacam qulnaa waxaan dhahay waa afdalunaa kan ugu noogu fadlin fadlan xagga fadliga wa acdamunaa dawlan xagga sharafta iyo taajirnimada iyo makaanada adaa noogu weyn faqaala wuxuu dhahay quuluu bacda quuluu biqowlikum hadalkiinna iraahda ku gaabsada oo bacda qowlikum hadalladiinna qaad macnaa ku gaabsada oo laakiin ha ka badbadininoo walaa yastajriyannakum idinjidina ashaydaanu shaydaano hadhow mubaalaqaad iyo wax qulubiya yuusan idinla aadina iska ilaaliya rawaahu abu daa'uud bisanadin jayin wacan anasin radi allaahu canhu anna naasan qaaluu waxay dhahen yaa rasuula allah yaa khayrana keena uu khayr wabnu khayrina kiina khayr badnaa inankiisii wasayidinaa wabna sayidinaa sayidkeennina inank maaragtay sayidkeennina inankiisii faqaala wuxuu dha ayuha annaasu quuluu biqowlikum hadalkiinaan iraahda nacam soo maaha oo hadalkiina xoogaa gaabsada camalaa ku jira walaa yastahwiyannakum shaydaanu shaydaanigausan idin baadiyaynin ousan idin leexsani waayo walaa yastahwiyannakum ousan idin leexsan ashaydaanu shaydaan anaa muxamadun baan ahay cabdullaahi wa rasuulu intaas hayga badinina muxamadaan ahay addoon alla rasuulkiisa magacayga ugu yeera wa afdalunaa iyo waxaan faraha ka qaaday waa la ogyahay nabigu calayh salatu salaam afdal ambiyaa almursal inuu yahay laakiin nabigu xudida ammaanta badan hadhow quluwi in loo kaco markii quluwgii la banneeyey aata la yidhi wamin culuumika cilma looxi walqalami iyo fa min juduka dunya wadarratihaa iyo waxaasoo kale inay hadhow gaarhsay ayuu diiday isagoo nabigu dadkii ka yuraynay uu ka celinayo quluwigii oo xataa wixii bannaanaa uu leeyahay kuwa aan ka jooga ay dadkii dardareen ka warran haddii aan laga reebi lahaynna maxay ahaan lahayd intaba luga caynta haddaba intuu nabigu uu ka celcelinaa calayh isalaatu salaam oo culimmada ahlu khayrkan ay lagu baraarujinaayeen laakiin dadkii marka waaba dardareema qulwadii nasaarada iyo mid ka badan ayay ku dhaceen marka cabdullaahi baa nahay addoon alleh hayga saraamarina wa rasuuluhu rasuul ana hayga hoos marinina dadaa waxay samaynayaan addoonnimada waa ka sara marinayaan wafayna min judika dunyaa ay leeyihin rasuulnimadana way ku hoos marnaan see sunnadiisa inuu raaco ma rabo xaqa inuu raaco ma rabo sunnada raaca dila dabadu bixina mayuu ku xoogaa maaragtay wayajuusi iyo waxaasoo hadhow oo meelaha lagu reegaayo marka marka quluwigiina waa samaynaa oo cabdinimadii kor uga qaada rasuulnimadiin uma ogolo ilaa rasuul macaneedu waa max waa lagu soo dira adeeca waa wamaa arsalnaa min rasuulin soomaanaan soo dirin ilaa liyudaaca bidillah ilaa adeeca maahan rasuulka haddadaan adeecaynin rasuulnimo buuxda marka uma ogolin maa uxibu aniga ma jecli maa uxibu ma jecli an tarfacuuna inaad iga qaadaan kor iga qaadaan fowqa mansilatii booskaygii alladii kaasoo anzalani illaahu caza wajalla ilaah uu idejiyey rawaahu abu daawuud bisanadin jayid sanad wanaagsan buu ku wariyey marka waa xadiidka hore isla macno marka yani hadda xadiidkan wax aad u waaweyn kuma sii jiraan oo bax oo quluwigii waaweynaa oo gaalnimada ah kuma jiro laakiin ammaanta lagu degdegaa iyo ka badbadintaa nabiga wuxuu ka cabsanaa in lagu sii maanta ma arkaysaa baarto oo lagu sii fogaado markaasuu leeyahay oy ha dhaafinina jooga nacam fiihi masaa'ilun baa ku sugan aluulaa midda ugu horaysana taxdiiru nnaasi dadka in looga digo min alguluwi xadgudubka quluwiga macnaa qofka jacaylkiisa tow kaa bato ood xadkiisa dhaafisid ood jago alla aad siisid waay taasaa la diiday makhluuq kale inteed ku xadgudubtina jagadii rasuulka inaad gaarsiisid maan oon rasuulka ahayn aلثaaniyatu midda labaadna maa yenbagii ma habboona an yaquula inuu yidhaahdo man qiila lahu anta sayidunaa maa yenbaqii waxa habboon aلثaaniyatuna maa yenbaqii waxaa habboon an yaquula inuu yidhaahdo man qiila low qofkii loo yidhahdo anta sayiduna muxuu dhahaa asayidu allahu tabaaraka wa u dhahay ahaaliatu qowluhu ou yidhi laa yasajriyannakum shayطaanu shaydaan yousan idin jiidanin maca annahum lam yaquuluu iyaysan dhihin ila alxaqa xaq maan wax kale aysan dhihin macnaha waxaa laga qaadana nabigu wuxuu u diidaa calayhi salaatu wasalaam quluwigaas fara badan nacam qulubigaasuu u diidaya nacmoo hadhow waxaan intay la sii tagtaa maalinkaas ammaan maalinkaas ammaan inay la sii tagto marka istartiibiye waxaa ku fila bay qoran yaa rasuula allah intaasaa ku fila saxaabada badanaa waaweyn waxaad arkaysa yaa rasuula allah qolla sharaftaasaa ugu filan yaa nebiy allah wax ka weyn maa jirto ma garan taasaa ugu filan nabigeena calayh isalaatu wasalaam alraabicatu midda afaraadna hadalka uu yidhi maa uxibu ma jecli an tarfacuunii fowqa mansilati booskayga inaad iga sara marisaan ma haddii nebiga uu diiday calayhi salaatu salaam ka warran dad kaloo ka dambeeya oo xataa inay owliyihiin in kale aan la aqoonin dadka cirka gaadhsiinaa idana sow khalad maaha baabu maa jaa'a wuxuu ku yimid fii qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi wamaa qadaru qadarullaaha ilaahay ma aysan qadarin xaqa qadrihii qadarinta oo alla oo mudnaa macnaa weynaynta alla oo mudnaa iyo qiimaynta iyo aqoonta alla u munaasaba iyo maaragtay in kamaalka lagu sifeeyo u munaasaba kuma aysan sifaynin naqsiga u munaasaba in laga nasahna kama nasahin macnaa ilaahay subxaana wa tacaala qiimihiisa iyo qaayadiisa iyo makaanadiisa iyo cadamadiisa iyo qadarkiisa ma aysa qadarin gaalada sababtoo mar waxay leeyihiin shariigow leeyahoo cibaadada la wanaagsani kara maarata mar waxay leeyiin ilaahay wax ma soo dirinoo raxmada allay qaadayaan marba waxyaalaba waxay ka xun ayay ku hadlayaan mar asnaamay nacfi ay u tiirinayaan subxaana wa tacaala mar qiyaame oo ilaahay mulkigiisa iyo cadamadiisa iyo cadligiisa oo si fiican usii muuqanaya iyo xikamkiisa ayay inkirayaan marka wax alla waxay ku kacay oo dhanba waxaa weeye ilaahay qiimihiisa iyo qaayihiisa iyo qadarka iyo makaanada uu leeyahay ma aysan qadarinoo ma yaqaanin baabkaasuu baa yahay baabu maa jaa wixii ku yimi fii qowli illahi tacaala wamaa qadaruu gaaladii ma aysa qadarin iyo wixii lamidoo midoo iyo mubtadicaaba allah alle xaqa qadrihii qadaritaankii iyo maarata tacdiimkii alla ou mudnaa ma aysan qadarinoo asnaam xun iyo waxaan wax tari karin bay la mid dhigeen baxdigii bay inkireen risaaladii bay inkireen waxyigii oo alla raxmadiisa iyo cadamadiisa lagu gara lahaabay inkireen walxaal alardu dhulkoo dhanna jamiican dhammaan qabdatuhu qabdadiisa iyo saas ay ku sugan tahay yowma alqiyaamati qiyaamo waasamaawaatu samaawaatkuna madwiyaatun waxaa lagu duubaya biyamiinihi midigtiisaa lagu duubaya macnaa awooddiisai cadamadiisa laabta asadha waxay laayaan ilaahu qof dhintay oo lafiisu kala daatan soo u bixin karo dhulko dhanaana qabladiisa ku jir gacanta midigtiisa ilaahay samadaa ku duuduubaya sida adiga xaashidaaan u duubtood si uga saalan buu ilaah u duuduubaya subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynankiisa wamaa qadarullaah ilaahay ma aysa qadarin xaqa qadri markay u shariig yeeleen iyo cadamadiisa iyo awooddiisa iyo cilmigiisa iyo inuusan shariig lahayn waxaasoo dhan ma aysa qadarin walxaal alarduna dhulkuna jamiican qabdatuhu gacantiisa ay ku sugantaho saa u qaban karo yowma alqiyaamati qiyaama wasamaawaatu samaduhuna madwiyaatun lagu duubay biyemiina samadahana adduunyada oo cir kale dhul kalea loo tegaya kuwan waa la duubaya waa qarrib maaya markaasuu axaadiida uu u keenay nabigu alla cadamadiisa ku tusinaysa taasina waxay calaqada tawxiidka ay la leedahay yacni shirkigu ma garat waxyaalaha keena waxaa ka mida waxaa weeye inuusan qofku cadamada alla oosan aqoonin iyo makaanadiisa markaasu waxyaalo liitow iskala hadlaya ilaahay meel ka dhac ku ah subxaana wa tacaala taasina waa jahli iyo cinaadi ku timaada mana habboona alle can ibni mascuudin radi allahu canhu wuxuu yidhi qaala waxaa yimid jaa'a qaala wuxuu dhahay jaa'a waxaa yimid xabrun nin caalima oo min alaxbaari oo axbaarta ka mida ah xabr haddii la yidhahdo waa culimmada yahuuddaa lagu idlaaqa culimmada yahuudda wax takaanaa lagu idlaaqa ma garata un kuwii aqoonta leh inaysan ku camal falina waa u badan yihiin ma garata oo min alaxbaari ka mid ilaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu dha yaa maxamed isagu yaa rasuululahi ma dhahay ila waa yahuudii ma rumaysna waan og yaha rasuul inuu yahay laakiin waxaa weeyaan waa cinaaday u diidaan innaa najid waxaan helaynaa oo macnaa kitaabkooda towraadka aan ka helaynaa ana allaha alla yajcalu samaawaati samadaha inuu ou maaragtay yeelaayo calaa isbicin farfarihiisa ka mida waalardiina dhulka oo dhanna calaa isbicin uu yeelaayo washajarana calaa isbicin geedaha waharaa caradana calaa isbicin uu yeelaayo uu ku qaadayo wasaa'ir saa'ira alkhalqi makhluuq oo kalena calaa isbicin ayuu ku qaaday macnaha far wuxuu ku qaaday samadihii farna dhulkii geedkiina farow ku qaaday caradiina far kale khalqigii kalena far ayuu ku qaaday waa shan ayaa xadiidka u sheegay wixii markuu saa u qaado farihiisa ku qaado adduunkii dhammaa wixii joogay cir iyo dhul iyo samaawaad iyo makhluuqaadkii kale oo ilaahay gacantii saa ugu babbinaya subxaana wa tacala nolba oo far saaro far ku qaadaya fa yaquulu wuxuu leeyahay ana almaliku anaa boqoraa yaa igu haysta yaa u xeli karoo haysta soo maa caawa boqoradiisa sheegan jiro adduunyada laga joogi jiray ma garan ana almaliku anigaa boqor ah saasuu leeyahay yahuudigiiyaa saas sheego kitaabkii towradu ka sheegay fadaxika annabiyu sala allahu calayh wasalam nabigaa qoslay xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajiduhu goostambeedyaalkiisaa muuqatay tasdiiqan asagoo nabigu rumaynaya liqowli alxabri ninka maaragtay oo caalimka yahuuda kitaabkooda yaqaana qowlkiisa ilaa towreedoo ku soo guuriyey towreedna ilaaha waxyou ku soo dejiyey qur-aankayna ku taalla markaas uma qaraa wuxuu akhriyey wamaa qadarullaa ilaahay ma uusan ma aysan qadarin gaaladii oo yahuudigan uu ka mid yahay xaqa qadrihi qadaritaankiis ugu habboona walxaal alardu jamiicana qabdatuhu gacantiisa ay ku sugan tahay yowma alqiyaamati qiyaamadii waasamaawaatu samadihiina madwiyaatun kuwa lagu duuba ayin biyamiini waxay dhammaaba fariisiya gacanu saa alla ugu qaadaya subxaana wa tacaala waxay cuslaynayana maanta ma arkaysaa ma marka nabigu waa uu rumeeyey calayhi salaatu wasalaam nacam hadhow axaadiid aan dhammayna hadhow aan tacliiqinayna wa fii riwaayati limuslim waxaa ku sugnayd واlجibaaل والشhaجaر calىa iصبعin buurihii iyo geedihiina farow ku qaadaya ثuma yahuزuhunna markaasoo maaragta alla ou ruxaya saa u ruxaya fayaquulu alla wuxuu odhanaya ana almaliku kan boqorka aniga waay oo wax iska leh ana allaahu alla yaa waxhaysta aa wixii aad ku faani jirteen wa fii riwaayatin lilbukhaari waxaa ku sugnayd yajcalu samaawaati calaa isbicin ayuu yeelaya walmaa'a waharaa calaa isbicin wa saa'ira alkhalqi calaa isbicin yacnii samadaha farow ku qaadaya biyaha iyo caradiina farow ku qaadaya khalqigii kalena farow ku qaadaya akhrajaahu way bixiyeen walimuslim waxaa u sugnaaday can ibni cumara marfuucan yadwi illaahu ilaahay wou duubayaa assamaawaati samaawaadka yowma alqiyaamati qiyaamihii waa duubaya uma ya'khuduhunna wou qabanaya biyadihi اlyumnaa gacantiisa ayuu ku qabanaya uma yaquulu wuxuu leeyahay ana almaliku anaa boqora ayna aljabbaaruuna kuwiis iswaaweynan jiray aawey adduunyada hadda laga joogi waayo kuwa maanta jooga iyo kuwii la midaba ayna almutakabbiruuna kuwii iskibrinaaya aawey kuwii dadka qasba dadka sandullaynaya oo dhahay adduunka anagaa xukunna aawey ayna almutakabiruuna kuwii iswaaweynaysiinaya aawe umma yaطwi lardiina sabca toddobada ardo ayuu maarata duubaya uma ya'khuduhunna waxuu ku qabana bishimaalihi gacantiisa kale uma yaquulu wuxuu leeyahay ana almaliku anaa boqorehe ayna aljabbaaruuna kuwii isqasbi jiraawe wixii dhammaan dhulka ay joogeena saa loogu haayo ayna almutakabbiruuna kuwii iswaaweynaysiinaya aawe nacam idan axaadiidtaa waxaa ku sugan in ou maaragtay ninkan yahuudiga uu sheegay ilaahay subxaana wa tacaala inuu cirka farku qaadi doono dhulka iyo geedaha iyoiyo khalqiga kale inuu fariisa ku qaban doono inuu dhihi doono maaragtay ana almeliku ana aljabbaar marna cirkoo dhanna inuu gacan alla ku qaban doono midigtiisa gacanta kalena uu ku qaban doono ou dhihi doono aawe gacanna wuxuu ku hayaa midigtana wuxuu ku hayaa maaragtay samadihii gacanta kalena alla wuxuu ku hayaa dhulkiibuu ku hayaa alla subxaana wa tacaala awalan taa awoodda allay ku tusinaysaa subxaana wa tacaala iyo dadkii dhihi jira waxaan haysannaa iyo dhul waaweynaan haysannaa waa qur-aanto xuna meel iska abaabay ahaayeen intiina waa laga qaatay waxba inaysan haynin nacam midda kale waxaa ku jirta axaadiidta alla in yad loo sugay weliba fara in loo sugay subxaana wa tacaala axaadiid kale waxaa ismaanas in ilaahay kaf loo sugay calaa cal allah in loo sugay subxaana wa tacaala axaadiidtan qur-aankuna hadee wasamaawaatu madwiyaatun biyamiin waalardu jamiican qabdatu ile qabladu waa gacanta wixisaan loogu qabto maaragtay faraa iyo calaa casha wixisaan loogu qabta buy marka aayaadka iyo axaadiidtaas nabigu calayhi salaatu wasalaam ma dhihin in ilaahay faran loo nisbeeyo ama maaragtay kaf ama yad loo nisbeeyo waa qalad ma dhihin sidiisuu u sugay saxaabaduna sidooday u qaateen nabiga calayh niqaashkama aysan keenin taabiciintu sidoo kale sababtoo ah ilaahay asagaa noo sheegay ma garata inuu yemiin ou gacan uu leeyahay inuu wax qaban karo gacantiisa wax ku duubi karo nabiguna xadiidkan towraad laga soo guriyey hudiga oo sheego uu nebiguna uu rumay calayhi salaatu salaam inuu asaabic leehay saxaabaduna maxaa waye wax dooda iyo wax kama keeno ilaahay tashbiih ku noqonaysaa iyo waa qalad ma dhig sideedaa loo deen sababtoo qof walbaa mu'minoo wuxuu fahamsan yahay ilaahay wixii loo sugo oo ama wejha loo sugo mise gacanha loo sugo qadam ha loo sugo fara loo sugo inay sifadaa u sugun tahay calaa maa yaluuqu bijalaali sidii asaga u munaasabta sababtu waxaan ognahay makhluuqa ah in maaragtay fisqigu la leeyahay gacanuu leeyahay bini aadamkuna uu gacanuu leeyahay gacantuna gacantii maan farqiga u dhaxeeya gacanta cimaaraadkan iyo daa'iraadka lagu buubinayo iyo gacan xuna maaragtay xaarku dul istaagaysa intee farqi u dhexeey soo farqi weyn uma dhexeey fa kayfa gacan makhluuq iyo gacanta alle subxaana wa tacala isku marmaan ma noqon karaan marka wax tashbiihana kama fahmin mana aysan tacdiilin fidrada saliimkana waxay fahmaysa fadaas allah in loo sugo calaa maa yahliqu jalaala dad dambeo falaasifo ku ta'auray oo mushakikiina ayaa waxay dhahaan sifaadkaas haddii la sheego waxay noqonay abcaadu ay noqonay oo xibno xibno ilaahay in loo yeelo xibna xibno ilaahay waa ka nasahan yahay waa inaan inkirno waxaa la yidhahdaa qudrow ku qabanay waxaasoo dhanna marka waxaa waaye qashinka ku dar badda ku wax qiimo ay ku sugan tahay lama arko sababtoo ilaahay isagaa isyaqaan yaqaano makhluuqana yaa nabiga alle ka yaqaan wuxuu iskugu kaana tilmaamay ma intaan ka tagno dad mushakik oo saxaabadii nabigiina ou sugay saxaabadiina ou sumaysay tashbiihna aan laga fahmin tacdiilna aan lagu samaynin maan dad oo tashwiishan oo gaala wareeriso ayagana mashaki qaboo xayraaniin ah maan qaadanina wixii nusuusta sugnaed oo fidradu waafaqsaneed oo caqligu waafaqsana miyaan ka tegan maxaa ceeboo ku jira awoodda unbay caddanaysaa gacantidu ilahay xirkalku saa ugu babbiyo waa yadan taliiqu bijalaali fariistoo quwo unbay ku tusanay farteen annaga maxay qaadi karta laakiin faraha alla subxaana wa tacaala cirkan dhulkan waxaana ku qaadi kara alle marka meeshii lagu khushuuci lahaa ee waxay kaaga dhig haddaa saa cidqaada gaalaama kufri ay kaaga dhigahay marka yaan raacaynaa ilaahay rasuulkiisaan raacaynaa iyo saxaabada yaan raacaynaa nacam midda kale xadiidkan ugu dembeeyey wuxuu ku tilmaamay ardada inuu bidixiisa ku qaban doono axaadiid kale waxaa u soo aroortay kilkaa yadayhi yemiin labada gacmood inay midig yihiin nabigana calayhi salaatu wasalaam hamiinkii uu dheelmanaayey ayaa wax loo soo taagay khamro iyo wax saasoo markaasuu ikhtartu yamiina rabbi aan dooranaya wakiltaa yadayhi yamiinu dhah nabigu calayhi salaatu wasalaam yamiinun mubaarak marka shimaalkan lagu idlaaqa xadiidkan maxay tahay qaar waxay yidhahdeen xadiidkan xoogaa shuduudaa ku jira oo ruwaadda badankooda ma aysan warin marka in bishimaal lagu sheego ee biyadihi اlkhraa saas camala riwaayaad kale ay wariyeen qaarna waxay leeyihiin shimaal waxaa laga garanaa un yad اlkhraa inay kala tahay laakiin xataa shimaal ha lagu sheego macnaha gacanta alloo kale ma ahan oo shimaalka dadka bini aadamka shimaashiisu way ka laciibsantaha yemiinka soo wax si faacnuma qabo karto way ka laciibsantah macnaa labada gacmoo alle subxaana wa tacaala mid naaqisa kuma jirto macnaheedu saas oo kale waay laakiin waxaa fiican riwaayaadkaas kaloo caamka ah in la qaato abukilkaa yadayhi yemiin ma garan oo riwaayaddan la yidhaahdo waa shuduud la yidhaahdo sababtoo ah ibnu cumar dad badanaa ka wariyey naafic iyo kayrkiis riwaayaddan ma aysan sheegin nacam xadiid naafic iyo cubayd abdullah bni miqsam ibnu cumar ay ka wariyeen ma aysan sheegin abi hurayre xadiidkiisana maaragtay kuma jirto marka xadiidkan waxaa la tafaruday in la yidhaahdo cumar ibnu xamza ma garatay oo cabdullahi binu cumar qoyskiisa ah. marka in riwaayaddan shimaalka shuduud lagu xukumo inayna maaragtay saxiix ahayn si axaadiista kale ay u waafaqdo nacam haddii kaloo sideeda loo daayo oo calaa fardi annaha haabita shimaalka haddii lagu magacaabo ma ahan gacanta alle mid midda kale ka naaqisa ma aha mid midda kale ka naaqisamaan sida bidixdeennaba annaga miidka uga naaqis tahay ilaahay tiisa ka naaqis ma ahan naam aan ku soo celina marka axaadiida nacam wacan bni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu canhu annahu qaal inuu yidhi jaaa xabrun min alaxbaari nin suuf waxaa yimid oo yahuudi oo caalima ilaa rasuulilahi sal allau calayh wasalam u yimid faqaala wuxuu dhaha yaa maxamed innaa najidu waxaan helaynaa ana allaha alle yajcalu samaawaati fii calaa isbicin inuu far ku qabanaayo waalardiina calaa isbicin oo far kale ku qabanaayo washajara calaa isbic geedkan oo far ku qabanaayo waharaa carradana calaa isbicin oo ku qabanayo wa saa'ira alkhalqi makhluuq kalena calaa isbicin oo ku qabanayo far kale fa yaquulu uu leeyahy ana almaliku aniga boqorka wax iskalahaan lahay fadaxika annabiyu sal allahu calayh wasalam wou qoslay xataa badaaj ilaa ay ka muuqatay nawaajiduhu goostambeedkiisa muxuuna u qostay tasdiiqan liqowli alxabri xabar ninkaas maarata caalimka qowlkiisa kuwa mu'awiliinta waxay leeyihiin hadalkiisou qariibsaday ee saxaabiga goobjooga ma adinka run badantina cabdullahi almascuud wuxuu dhahay la qosto u dhahay tasdiiqan lilkhabar adiga intaa cabdullaahi mascuud khabarkiisa aan ka tagno oo waaqaca noo fasiray oo qoslay adigoo maaragtay afraakha oo yuunaan oo mutakalimiin dhammaan warkooda marka qaadanayna oo wuxuu la qoslay rasuulku inkiraad oo inkiraayo kallaa wakalla sababto ibnu mascuud isagaa goobjoog ah xaalada nabigana isagaa fahmaya wuxuu dha wuxuu la qostay tasdiiqan likhabar khabar aayad xadiidkii la macnaha u akhriyey oo wuxuu yidhi wamaa qadarullaha ilaahay ma aysa qadarin xaqa qadri walxaal alardu dhulkana jamiican dhammaan qabdatu gacantiisa uu ku jira yowma alqiyaama waasamaawaatuna madwiyaatun biyamiin soo isku mid maana xadiidkii aayaddii inuu gacanta ku qabanaya xadiidku wuxuu kordhiyey in maaragtay faraha uu sheego unbuu kordhiyey ma garan haye kulluna waa ilaahay calaa maa yaliiqu bijalaalihi waay wa fii riwaayati limuslina waljibaalu washajaru calaa usbucinay ahaanayaan wa umma yahusuhunna wou ruxayaa markaas isagoo fartii ku haysaa oo ruxaya garra siinaya marka xataa waxay leeyihin nabiga cale markuu maalaayey gacantiisuu ku ruxa maarataasuu ilaa mimbarkii ou la ruxan gaara nabiga calayh salaatu salaam isagoo na tusinaya cadamada alle iyo awooddiisa na tusinaya faqaala wuxuu yaquulu wuxuu leey ana almeliku aanahay ana allaahu allaan ahay wa fii riwaayati lbukhaariyi waxaa ku sugnayd yajcalu samaawaati calaa asbicin uu yeelaya waalmaa'a biyihi iyo watharaana calaa asbicin yeelaya wa saa'ira alkhalqi calaa asbicin yeelaya akhrajaahu muslim iyo bukhaarigaa wariyey walimuslim waxaa u sugnaaday can ibni cumara marfuucan yatwi illaahu samaawaati yowma alqiyaamati oo duubaya uma ya'khuduhunna biyadihi lyumna gacanta miduu ku qaadanaya uma yaquulu wuxuu leey ana almaliku baan ahee ayna aljabbaaruuna xaggay aadeen ayna almutakabbiruuna aawaye uma yatuwii alardiina sabca toddobada ardhul ayuu marka uu duubaya uma yaaquduhunna bishimaalihi bidixdiisuu ku qabanaya ama waxaana riwaayaad kale waxay leeyihiin biyadihi اlukhraa ay dhaheen riwaayada abu daa'uud oo kale soo ma inaan markaan dhahno riwaayada bishimaalihi waa shaad ama aan dhahno shimaal macnaa yadda alukhraa looga jeedaaho oo gacanta alle sida bidixdan annaga daciif uta daciif maaha uma yaquulu wuxuu leey ana almaliku anigaa boqorahe ayna aljabbaaruuna kuwii dadka qasbaayo sanduullay jira aawayeen ayna almutakabbiruuna kuwii isweynayn jira maanta may ismuujaano ay muuqdaan ma dhaqaaqi karaan waruwiya can ibni cabaasi waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi ma samaawaatu sabcu samadaha toddobada iyo waalarduuna sabcu iyo dhulka toddobada fii kafi raxmaani allihii raxmaankaha calaa cashiisa kuma ahan ilaa ka khardalatin xabad yar oo xabatu khardal ah oo fii yadi axadikum khardalku waa xabadaha yar u yar buuraacsada camal la ego geelaha yar oo maaragtay sidii intay bahal qolofahoo bixiyaan miro yaryar ay ku jiraan khardalku waa xaba yar oo yuruuracawa marka xabadaasoo kale gacantaada haddii lagu lada loogama jeedo soo maaha cirkiiyo dhulkoo dhan iyo maaragtay hadduu gacantiisa uu ku qabto waa khaldarkaas yarkaas oo kafkiisa la geliyey macnaa alla cadamadiisa u weyn yahay subxaana wa tacaala marka waxaana ku sugan in ilaahay kaf loo sugo xadiidkan nacam ma samaawaatu sabcu samadaha toddobadaa maahan iyo walarduuna walarduuna iyo dhulka asabcu fii kafi raxmaan alihi raxmaanka calaa cashiis ilaa ka khardalatin ilaa xabadaas yar oo maaragtay khardal khardal waa geed yaroo oo maaragtay eh, mirihiis ay aad yar yihiinoo intay qobka saa looga bixiyey sida digirto kale qobkiisuu ku jiraa laakiin waa xabada yar oo yuruurcasa weeye oo fii yaddi axadikum gacantiina ku sugnaatay qaala ibnu jariir wuxuu yidhi waxaa lagu tusina macnaa allah cadabadiisa iyo makhluuqaadkiisu waxa ay la og yihiin si maskaxdaadu ay kor u aad ibnuqayim halkan duruusoo ka baya culey maskaxdaada waxaa la rabaa inay safarto dhulkaana dadka inaada u jeeda bal fiir dhulkan weynunkiisa kursigoo ka sarray intuu la iyo carshiga iyo malaa'igta joogta waaweynankood iyo alla taqdiistiisa iyo cadamadiisa malaa'igta amarka uu siinaayo awaamirta lasoo bixinaayo dad la noolaynaayo dad la dilaayo qof la cisaynaayo qof kor loo qoodayo adduunka waxaan isbeddel dhacaya halkaas kora laga maamula boqortooyada meeshaastaa la fiiri buu ku leeyahy adduunka yararka iyo idaaradan xunoo bini aadamka iyo afartan jid adduunyadan taal ha ku mashquulno kule bal kor fiiri waxa kaa sarreeya awoodda alle iyo maamulkiisa qalbiga markaas waa raaxaysanaha kuleeyaha macnaa alla cadamadiisa iyo weynankiisa iyo maamulkiisa subxaana wa tacaala iyo jundigiisa u weynya laakiin idaacaadkan xunka haddaad dhegaysa maanta jaziiro iyo si aad an amiirika inta ka dhacday amiirika xagga aada e gaala inta aada e ruusha inta aada e waa waa adiga dhanba ilaahay iyo diintiisa iyo maaragtay cadamada alla waa iloobaysa laakiin haddaad maaragtay koonkaan u safartay oo kuleeya maskaxada aad aadid cadamada alle iyo haybadiisa iyo waxaan makhluuqa ilaa inuu ka awood badan yahay unbaad arkaysaa buu ku leeya nacam allahu akbar ilaah iimaanka naga qaada dadkii iimaankayaa ka baaba'ay وqاaل بن جرير wxuu yidhi xadaثnii yuنس أخbarana iبن وهب qاal iبن زayd wuxuu yidhi xadaثnii أbي qاal qاal rasuل الlah sl اه عليه وسلم ma الsamaawaaت sabcu ma ahan fi اlkursiyi kursiga markii loo eego ilaa ka daraahima sabcatin toddoba dirham oo ulqiyad lagu tuuray fii tursin gaashaan gaashaan weyn oo wax la dhigo haddii toddoba dirham saas loo saaro gaashaankii maxay ka tahay ilaa gaashaan weynoo wax la dhigo toddoba dirham saar dirhamkana uun shilmaadkan hadda aan haysanno maaragtay kama weyno soo maa labaatankan shil iyo hadda la isticmaalo kama weyno ballarkiisu marka bal labaatan maaragtay toddoba dirham bal tursi weynoo maaragtay miiskan ama leeg ama u dhow saar maxay ka tahay waxba kama ahan buu ku leeyahy ma samaawaatu sabcu samadaha ma ahan toddobada iyo filkursiyo kursiga markay dhex joogaan haddii lagu dhex tuuro ilaa ka daraahima daraahim maahana sabcatinoo ulqiyada la tuuray fii tursin gaashaan lagu tuuray waqaala qaala wuxuu yidhi waqaala abu darin radia allaahu canhu abu dar wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allau calayh wasalam yaquulu asagoo odhanaya mal kursiyu kursigu ma ahaanin filcarshi carshiga markii loo eego ilaa ka xalqatin min xadiid xalqad yaroo koobaabin yaro oo biraho ulqiyat la tuuray bayna dahray falaatin dhul oo garoon ah oo min alardi dhulka haddii lagu tuuro macnaa carshiga markii loo eego kursiga yacnaa sow carshiga kursi uga wen yahay bir yaroo koobaabinoo xalqada adoo dhul garoona saaray oo kale wey kursiguna wuxuu ka sii wen yahay ardada iyo samaawaadka markii la dhex tuuro ayaa waxuu noqonaa dhowr dirham iyadoo gaashaan lagu tuuray waana tasdiiqan liqowli tacaala wasixa kursiyu samaawaati waalard kursiga alle subxaana watacaala tacaala cirkiiyo dhulkaba waa ka weyn yaha macnaa wax yaray noqonaya markii loo eego can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi maa bayna samaa'i dunyaa samadaa noogu dhow haddoon u jeedno iyo walatii taliha waxaa u dhahay midda ku xigtoo labaad waxaa u dhaxeeya khamsumi'atu caamin shan boqol oo sano meel loo socdo wa bayna kulli samaa'in wa samaa'in sama kasta laba samad waxaa u dhaxeeya khamsumi'ata caamin ayaa u dhaxeeya laba kastoo samaba wa bayna asamaa'i asaabicati samada toddobaad iyo walkursina waxaa u dhaxeeya hamsmiata caamin shan boqoloo sano meel loo socdo bal koonkaas u saareen fiiri wa bayna alkursiyi kursiga iyo walmaa'i biyaha carshiga ka hooseeyana khamsumiatu caamina u dhaxays waalcarshu carshiguna fowqa almaa'i biyuhu ka sarreeya wallaahu allana fowqa alcarshi allana subxaana wa tacaala carshigiis ayuu ka sarreeyaa laa yakhfaa calayhi shay'un oo min acmaalikum laa yakhfaa calayhi kama qarsoona shayun wax oo min acmaalikum camalyaalkiinna ka mida uma kama qarsoono akhraja ibnu mahdi ayaa wariyey can xamaad bni salma can caasim can zirin can cabdillaah warawaahu binaxwi almascuudiyu can caasim can abi waa'il can cabdillaah qaalahu alxaafid adahabi raximah اllah qaala walahu uruq duruq muu leeyey marka xadiidkan wuxuu eg yahay xadiid maaragtay yani min qowli eh, ibnu mascuud ayuu maanta maartis laakiin waxaa la yidhaahdaa lahu xukmu rafci buu leeyahay sababtoo wax ra'yi lagu ogaan karo maaha marka xadiidkan wuxuuna fahmiyey caalamkan iyo koonkan intuu la egyahay wa can ilcabaas bni cabdilmualib mida kale xadiidkan waxaa ku sugan ilaahay inuu carshigiisa uu ka sarreeyo culuwigiisa maca annahu khalqigiisa u jeedo subxaana wa tacaala culuwullaahina waxaa weeye waa arki doonaa waxaa weeye qur'aanka iyo fidrada iyo caqliga oo dhan baa sugay wa can ilcabaas bni cabdimualib radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam wuxuu dhahay hal tadruuna ma og tihiin kan bayna asamaa'i waalardi cirka dhulka inta u dhaxeeya qulnaa allah warasuuluhu aclam qaala wuxuu dhahay baynahumaa masiiratu khamsimi'ati caami sanatin shan boqol oo sano meel loo socdo wa min kulli samaan ilaa samaa'ina u dhaxeeya masiiratu hamsimi'ati sana shan boqol oo sana meel loo socdo wa kihafu kulli samaa'in sama kasta durbigeeda intay la-eg tahay meesha yacni jurmigeeda intay la-eg tahayna masiiratu khamsimi'ati caamin weeye wa bayna asamaa'i asaabicati waalcarshina baxrun ayaa ku yaalla bayna asfalihi wa aclaahu meesha ugu hoosaysa baddaa iyo meesha ugu sarraysaba kamaa bayna asamaa'i waalardi cirka dhulka inay u dhaxayso wallaahu tacaalaana fowqa dalika allah ayaa subxaana wa tacaala ka see sarreeyo walaysa yakhfaa calayhi shay-un mana ka qarsoona shay oo min acmaali bani aadam ka mid ah akhrajaha abu daa'uud wakayruhu xadiidkan adiga xoogaa waa la daciifiyaa laakiin macnihiisu waa sax weeye axaadiidta marka waxaa aad ugu jirta culuwiga allah in maaragtay la sugo iyo carshigiisa inuu ka sarreeyo qur'aankayna ku taallaaw arraxmaanu cala carshi istawa ilaahay subxaana wa tacaala carshigiisa inuu ka saro maray nabiguna calayhi salaatu salaam axaadiid oo ku ishaaray culuwiga saxaabadiina maaragtay sidaas ayay maaragtay u rumeeyeen imaam markii la weydiiyey maalik iyo rabiicatu ra'y iyo culummadaasoo badanaa markii la weydiina waxay yidhaahdeen istiwaah macnihiisa waa la yaqaanaa laakiin kayfiyada waa majhuul waay cabdullaahi mubaarak iyo culimmadoo dhan marka waxay dhihi jireen annaga ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ku naqaanaa annahu fowqa sabca samaawaati cala alcarsh samaadihiisa inuu ka sii sarreeyo carshiga korkiisa baa'inun min khalqihi khalqigiisana uu ka baxsan yahay laa naquulu kamaa taquulu jahmiyatu jahmiyadu siday yidhahdaan ma odhanayno mujaahid markuu fasiraayo istawaa cala alcarshi bukhaari inuu wuxuu ka soo guri inuu dhihi jiray calaa cala alcarsh carshigu ka saro maray isxaaq isxaaqun raahuye wuxuu dhahay in badan oo mufasiriinta ka mida ah, istawaa cala alcarshi waxay ku fasireen ay irtafaca ilaahay kor buu ka noqday asxaabta shicirkeedana way ka muuqdaa cabdullaahi bn rawaaxa markii uu yidhi shahidtu bianna wacda allaahi xaq waxaan ka marqaati ahay ilaahay abuhiisu inuu xaq yahay wa anna annaara mathwa alkaafiriin gaaladu ganaartuna meesha ay gaaladu u hoyaan inay tahay wa anna alcarsha fowqa almaa'i daaf carshiguna inuu biyo ka sarreeyo biyo xadiidka lagu soo sheegay wey oo samadaha iyo kursiga dhanba ka sarreeya wa fowqa alcarshina waxaa ka sarreeya rabbulcaalamiin allihii caalamiintaa ka sarreeya nacam shiikhu wuxuu odhaa fiihi masaa'il xadiidkan masaa'ilha ah ku sugan waa iska dhammaynaynaa aluulaa midda ugu horraysa tafsiiru qowli tacaala in la fasiro waalardu arladu jamiican dhammaan qabdatu yowma alqiyaamati ay ku jirtaa gacantiisa marka xadiidkaas sii faahfaahiyey qabdada inuu midba fara uu ku qabanayo aلثaaniyatu ana hadihi اlculuuma waamhaaluha cilmigan oo ninka xabriga uu sheegay wixii la mida baaqiyatun cinda alyahuudi weli baaqi bay ku tahay yahuud agtooda aladiina fii zamanihi sal اllahu calayh wasalama zamankii nabiga joogay walam yunkiruuha mana aysan inkirin walam yata'awaluuha ma aysan awilin marka sifaadka waa iyo culumiga alle yahuud waa sugu jireen dad muslimiin sheeganaya marka inay sifaadkii alle ay ta'wiiliyaan waa ceeb waay ahaaliatuna ana alxabra ninkan caalimka lammaa dakara linabiyi sal allahu calayh wasalam markuu ninka arrintaa u sheegay saddaqahu wou rumeeyey wanasala alqur'aanu qur'aankiina wuu soo degoo bitaqriiri daalik inay arrintaas la qiro oo wamaa qadarulla xaq qadri waalardi jamiican waad kii soo degtay alraabicatu wuquucu daxki min arasuul daxiki min arasuul rasuulka inuu qosol ou ka dhacay lammaa dakara alkhabaru xabru ninka caalimka markuu sheegay hada alcilm alcadiim cilmigan weyn marka lixkuwiisana ridow ku tusinaya nabiga calayhi salaatu salaam wa ilaa shay baatila sidii ninkiiba uga xumaan laha somaa ninka la yidhi innaa nasashfacu mina nasashfacu billaahi calayka ninkiin uga xanaaqi lahaa alkhaamisatuna altasriixu in la caddeeyey bidikriga dayn labadii gacmood in la sheegay wa anna samaawaati samadaha wa anna samaawaati samadahana filyadi اlyumnaa gacanta midigtay ku jirtaa waalardiina dhulkana fi lukhraa midda kale ay ku jiraan asaabicatu midda labaadna altasriixu in la caddeeyo bitasmiyatihaa in lagu magacaabo midda kale ashimaal laakiin waa inaan nidhi waxaa dhici karta riwaayadan inay maaragtay ishaad ay tahay asaabicatu midda tobaadna dikru ljabaariina in la sheego iyo walmutakabiriina cinda daalik taasna waxa waxaa ayagiibaa lagu xuuxinaa inaysan maalinta waxba ahayna la tusinaya aaaminatuna qowluhu uu yidhi ka khardalatin khardalo ay fii kafi axadikum xabad yar oo dhuuraxsada la eg oo sisinta iyo waxa kasii yaryar camal camalay lamidta gacantiisa ku jira attaasicatuna cidamuulkursiyi kursiga inuu weyn yahay binisbati ila samaa'i markii samada loo eego alcaashiraةuna cidamu اlcarshi carshiga weynankiisa binisbati ilkursiyi kursiga markii loo eego alxaadiyaةu caشhara ana alcarsha hayru اlkursiyi wاlmaa carshigu waa kursiga iyo biyaha waxanaan dadaa waxay dhahaen carshigu waa kursiga aلثaaniyaةu caشharaةa waxaa weeye kan bayna kuli samaan ilaa samaa inta u dhaxaysa sama iyo sama waa shan boqoloo sano intii loo socdo ahaaliatu cashrata kan bayna asamaa'i asaabicati waalkursiyi iyadana shan boqolaa u dhaxay sama toddobaad iyo kursiga alraabicatu cashrata kan bayna alkursiyi walmaa iyagana shan boqoloo sano alkhaamisatu cashrata ana alcarsha fowqa almaa biyahaasoo ka sarreeya ka sarreeya biyaha asaadisatu casratana ana allaha alla fowqa alcarshi carshishunoo ka sarreeyo hadda ahlu sunnada saasay qabaan amaa dadkan mutakallimiinta oo maaragtay eh, muctasilada iyo kuwii lamida iyo waxaa weeye haddaad tidhaha allah carshiga ka sarreey wuxuu kule le ilaahaad qol ku soo xirtou ku leeyahay ceeb uma dhimano markaas iyaga iyo kufri uma dhimano acuudu billaah in qur'aankii iyo sunnadii kufri laga dhigo iyo caqiidadii nabiga iyo asxaabta waa wax aad u faalxun waay asaabicatu cashrata kan bayna asamaa'i waalard inta u dhaxaysa waa shan boqol ayadan meel loo socdo aلثaaminaة caشharaةa kithafu kulli samaa'in sama kastaba jurmigeeda kahaafada waxaa la sheegaan jurmiga uu leegyahay waxaa weeye asaguna hamsumi'ati sanatin waay ataasacatu casharana waxaa weeye ana albaxra aladii fowqa asamaawaati bayna asfalihi wa aclaahu hamsumi'ati sana badda oo samadaha ka sarraysa meesha ugu sarraysa meesha ugu hoosaysa oo ilaa hadda baddan sow cumqi ma laha meesha biyaha laga bilaabo ilaa dhulka meesha ugu hooseeya cumqi ma ayaduna hamsamaatu sanata meel loo socda wey wallahu aclam halkaa waxaa noogu dhammaaday insha allah kitaabu tawxiid eh, kolley waana duuban yahay qofkii raba eh, maaragtay isagoo gaaze insha allah m tira wuxuu ka qaadan karaa yarka ibraahim oo eh, malangabaaba hortiisa ah marka halkaas ayuu caaw noogu